hada maxaluhaa wa ama alasmaau asmaada asmaada alkhamsatu oo shanta fa hiya asmaau lkhamsa haadihi اlalfaadu waa alfaadan alfaadan almaxsuuratu la koobay marka alfaadu ay kooban tahay xag looma sameeyo xag waxaa loo sameeya wax tiro badan oo qofka inta miisaan la siiyo la rabo inuu miisaankaas ku goobo wax alla wuxuu arko uu yidhahdo bal ayada inuu yahay in kale miisaanka saar laakiin wixii haddayba kooban yihin waaba loo tirina ah, marka xag looma yeelo ee xukunkoodaa la sheegaa asmaaulkamsada maxaa yaele waaba shan isimoo shantiiya faraha lagaa saaraaba waama alasmaau asmaada asmaada alkhamsatu oo shanta fa hiya asmaada shanta haadihi اlalfaadu waa alfaadan alfaadan almaxsuuratu oo la koobay allatii waa alfaada caddahaa uu tiriyey almualifu mualifka oo ibnu ah wa hiya alfaada shanta abuuka waakhuuka waxamuuki wafuuka wadu maalin waa shantaas abuuka abbaha wa akuuka walaalka وxamuuمki dumaashiga wafuuka afkaaga iyo waduu maalin maalin midu saaxiib wahiy alfaadan marka xukunkeeda asmaadan xukunkeedana loo sheegaa maahan xadkeeda xad loomaba sameeyo xad ma loo sameeyo umana baahna ila waaba la tiriy xad waxaa loo sameeya wax tiro badan oo la raba daabid inta loo sameeyo hadhow midkaad aragtaba inaad ku miisaanto tana xad uma baahna waa lagu tiriye laakiin xukunay u baahanta wahiya asmaadan turfacu bilwaawi waawa lagu goda caamil rafciya markuu galo calaamadan lagu garto inay rafcisan tahay waa wow caamil rafciya markuu ka hor maro calaamada lagu garto inay rafcisan tahay waa wow wowaa lagu rafciya caamil nasbiya markuu ka hor marana alifaa lagu nasbiya caamil jara markuu galana ye ye warfac biwaawin wansibana bilif wajur biya min alasmaa asif ina maali meeshuu yidhahdo wey wahiya asmaadan turfacu waa la godaa asmaadan bilwaawi wow ayaa lagu godaa wowaa lagu rafciya niyaabatan naa'ibatan xaal wowdu naa'ib ka tahay cani damati damada kelimad marka la rafcina asal waxaa damo in lagu rafciyo kelimadii aan dama lagu rafcin ee calaamad kale lagu rafciyo calaamadaas kale damadii naa'ib ka tahay waa farac waa naa'ib asal maha hadday si mufreda dama lagu rafciya dhihi may niyaabatan can kadaa iyadoo asal ahe damadu laakiin wowdan waxay naaib ka tahay damo damaday naaib ka tahay marka wowdan waxay naaib ka tahay damo wahiya asmaadan turfacu waa la godaa bilwaaw waa lagu godaa niyaamata naaibatan xaal ay naaib ka tahay cani damati damo taqul waxaad leedahay xadara waa yimid abuuka aabbaha wa akuuka walaalkaana waa yimid waxamuuki dumaashigaana waa yimid wafuuka afkaaga waa yimid waduu maalin maalmidu saaxiibana waa yimid xadara ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraabi abuuka abuu faacilu xadara marfuucun bixadara wa calaamatu rafcihi alwaawu niyaabatan can dama lأnnahu min alasmaaء الhamsa abuu mudaaf wاlkaafu damiiru mutaصilu mabniyu calى اfatxi fii maxali jarin mudaaf ilayh waa mudaaf ilayh maxalkaa ka jiran yaho mudaafkaa jiray wa akuuka alwaawu xarfu cadfin akuu macduufu calىa abu wlmacduufu calى marfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can اdama lnahu min alasmaaء اhamsa akuu mudaaf kaafu damiiru mutaصil mabniin calى اfatxi fi maxali jarin mudaaf ilayhi وxamuukii alwaaw xarف caطin xamuu macduuف calىa abu wاlmacduufu calى marfuuci marfuuc وcalaamaةu rafci alwaaw niyaabaة can الdama لأnnahu min alasmaaء الhamسة ma naba fiihi xarفun an xaraka xamuu mudaaf wlkaafu damiiru mutaصil mabniin calى اkasri fii maxali jarin mudaaf ilayh وفوka waaw xرف caطفi فو مcطوف عalى abو والمcطوف عalى المرفوع مرفوع وعaلاaمaة رفع alwaaw نiyaabaة عن الضمة لأنha من الأسماء الخمسة ma naaba في xرف من xركة فو مضاaف والكاaf مضاaف إليه والكاaf ضمير متصل مبني على الفتح في محل jر وdو maal alwaaw xرف caطin dو مcطوف عalى abو والمcطوف عalى المرفوع مرفوع وعaلاaمaة رفع alwaaw نiyaabaة عن الضمة لأنha من الأسماء الخمسة ma naaba في xرف من xركة dو مضاaف maal مضاaف إليه مضاaف إليه aan iska len waay ism ظاahira مضاaف إليه noqday أول aفarta kale ضميira مضاaف إليه ahaa ضميir marka waa mبني لaakiin maalin waa ism ظاahir oo مcربa waxaan leenahay dو مضاaف maalin مضاaف إليه majrوur وعaلاaمaة jri kasرة ظاahiraة في akhir waa mcرب saddex afarta kale ayagoo mudaafuley wa ahaayeen laakiin damiiray ahaayeen mabniyay ahaayeen maalinna waa isim daahira waa mucrab waa mucrab wakadaa sidoo kale taqulu waxaa leedahay haadaa kanu abuuka waa aabbahaa aad leedahay fiiri hadda fiiri asmaa'ulkhamsadan waa rafcisnaayeen caamilka rafciyey muxuu ahaa faacilay ahaayeenoo ficilaa rafciyey xadaradaa rafciday caamilka rafciyey xadaruu ahaa faacilay ahaayeen weliga un faacil keliya inaad ka tahaan lama rabo marfuucaad haddii lagu yidhi isimkan waa la rafcinaa caamilka rafcina waa isku mid inuu faacil yahay inuu ibtidaa yahay inuu yahay ismu kaana inay noqdaan adugu un caamil rafciya markuu galo wowa lagu rafcina isma alhamsa caamilka rafcina marka waa kala duunaan kara marka dhowr caamila lagu tusa ah, hadda shantooda caamilka rafciye ficilku ah xadaru ah shantoodu faacilay ahaayeen ilaa faaciliya wii lagu casba isku mide ah, hadda waxaa lagu tusaa haddana iyadoo caamil kale galay oo la rafciyey waxba isbedeli maayeen marba caamil kasta ha galo asmaaulkamse haddii caamil wax rafciyaa galo waxaa calaamada lagu garanay inuu rafcisan yahay ay tahay wow wakadaa sidoo kale taqulu waxaa leedahay haadaakanu abuuka waa baha haa xarfu tanbiih daa ismu ishaara mubtadown mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin aska leeda haa xarfu tanbiih daa ismu ishaarati mubtadown mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin abuu khabarun mubtadayn marfuucu bilmubtadai hadda fiiri abudu waa goonta yaa caamilu ah zaada mubtadaha abad caamilu ah mubtadaha caamilu ah marfuuc bilmubtadai wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can idama liannahu min alasmaa الhamsa abuu mudaaf walkaafu damiiru mutaصil mabniyu cala اfatxi fii maxali jari mudaafu iley wa taquul waxay leedahay abuuka aabbahaa rajulu waa nin saalixin wanaagsan hadda asmaal kamsadii waa aragna iyadoo xaalaturafca joogta caamilka ku camal falay uu yahay ficil oo faacilnimo lagu rafciyey waxaan haddana kaloo soo aragnay ayadoo khabar ay tahay ayadoo khabar ay tahay oo caamilka rafciya uu mubtadaha yahay hadda haddana caamil kalea la gelinay oo ibtidaa ibtidaa caamil kale haddana la gelina haadaa midkaanu abuuka kaas waa xaraama wataquul waxaa leedahay abuuka aabbahaa rajulun waa nin rajulkoo saalixun wanaagsan fiiri abuuka mbtada oa waa mubtad caamilka rafciya waa ibtidaa waa ku bilaabashada abuu mubtada marfuuq bilibtidaa wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can اdama lأnnahu min alasmaa اhamsa ma naada fi xarfi min xaraka abuu mudaaf wlkaafu damiiru mutasilu mabniyu calى اfatxi fi maxali jari mudaaf ilayh rajulu khabaru mubtada marfuuq bilmubtada wa calaamatu rafci damatun daahiraة fi akhiri saalixan saalixun sifatu rajuli وصفة المرفوع مرفوع وعلاaمة رفع dمة ظاahiرة في akhره وqaaل تaعaaلى ilah wuxuu yidhi waxay yidhaahdeen وabunaa aabbaheen shayku waa oday odaygoo كبيiru weyn abunaa hadda waa mtd وabunaa alwaaw calىa xasabi maa qablaha dhe qur-aanka wixii ka horeeya loo fiiraa iska dhe abuu mbtd marفوuع bاbtidاء وcalaamaةu رفci alwaaw abuu hadda waa rafcisanta caamilka rafci waa ibtidaa ku bilaabashada wa marfuucu bilibtida wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can idama liannaha min alasmaa alhamsa ma naafi xarfun an xaraka abuu mudaaf naa damiiru muttasil mabniin cala sukuuni fii maxali jarin mudaafu ilayh maxalkaa laga jaraa shaykhun khabaru mubtaday marfuuq bilmubtaday wa calaamatu rafci damatu daahiratu shaakiri labadii gabdhoodoo nabiyullaahi muuse u yimid oo ariga meeshaas ceelka ku horaayo wax u shuba waayey labadii gabdhood waay labadii gabdhooda waxay yidhahdeen waa abuunaa aabbaheen shaaykun waa duq duqaasoo kabiirun wey marka meeshaasaan iskaga haysaa naxarigo markay dadku ceelka cadaanay tagaanoo ceelku cidla noqdaan cabnahayden laakiin rag annagu lama garabtami karno isagaa eh, u shubay marka nab nabi muuse u shubay wa abuunaa alwaawu xarfa casin abuu waxay awaawu bixafa ma qablaha leedahay qur-aanka markaa miisaal layska soo qaato wowda iyo fa'da iyo waxaa la yidhaha wixii ka horreeyaa loo fiiriyaa ha la yidhaha alwaaw calaa xasabi maa qablaha abu mubtada marfuuq bilibtidaai wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan an dama liannahu min alasmaa اhamsa ma naba fi xarfin an xaraka abu mdaaf ma damiir mutaصil mabniy calى sukuni fi maxali jari mdaaf ilayhi shaykun khabru mubtadai marfuuq bilmubtadai wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akiri kabiiru صifaة shayk wa صifaة marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akiri min xayu min xarfu jarin mabniy calى sukuni la maxal la min اlcraab xayu darfu makaanin mabniy calى dami fi maxali jarin bmin waa darfu makaan waa mabni laakiin damadaasa iska saaran weligeedba xayu darfu makaanin mabniyu calى dami fii maxali jarin bimin mintaasaa lagu jaraa aljar wاlmajruur mutacaliq bidaklu oo ka horeyday oo ayaa lagu tacalujina amara ficlu maadi mabniyu calى اfatxi laa maxal lahu min اlcraab walhaa damiiru mutaصil mabniyu calى dami fii maxali nasbin mafcuul bihi mqadar waa mafcuul bihi soo hormaray oo damiir ah maxalkaa laga nasbina wlmiimu calaamati jamci dukuur abuu faacilu amara muahar aad leedahay gadaalu maray mafcuulkiiu ka gadaal maray asal waxaa ah ficilku inuu horeeyo faacilku ku xigo mafcuulku dambeeyo saasa asala hadda maanta mafcuulkia hormaray faacilkia gadaal maray waa banaantay marmarayba waajibtaaba marmar ayayba waajibtaaba marka waxaa leedahay abuu faacilu amara muaharun marfuuqun bamara وcلاaمة رفع alwaaw نiyaabaة عan dmn لأnhu min الأsmاء الخaمسة ma naba في xرف من xaركة abو mضاaf wlhw dmيr mتصل مبني عalى dm في محل jr mضاaf iليه wlmim calaamaة جaمع dkuur laakiin halkaas markaad joogto jumladan fiiri jumladan waa lagaa rabaa wاljumlaة min الفعل oo amara ah wاlfaacili oo abuu ah wاlmafcuul bihi oo hada ah isku dar jumladaas فيi محali jrin mضاaf iليه jumladaas waa mudaaf ilay marka halkaas waxaan idhi jumlooyinku waa afar iyo toban toddobana maxalka ixraab ku leeyihi toddobana maxalka ixraab kuma leh toddobada jumlo maxalka ixraab ku leh yaa ka mid a jumladii mudaaf ilayhi noqoto xayu weligeed mudaafileyda ka dambayda xayuda weligeed mudaafileyda ka dambayda jumlada ka dambayda marka waa jaran maxalkaa laga jera maxayl mudaafulehi waa jumlo markaas haddii la waraa jumlooyinka maxalka xraabka ku leh yaa ka mida waxaa leedahay jumladii mudaafulehi noqota oo maxalkeedu waa maxay waa jaranta jumlo kastoo mudaafulehi noqota fii maxali jarin aad leeda anaga hadda maalushaadkeena maanka abuudaas oo rafcisan waay wainahu nabi yacquub laduu cilmin cilmi midu saaxiiba weeye alwaaw bixasabi maa qablahaa ina xarfu tawkiidi wa nasbin tansib ism tarfacu lkhabara mabniyu cala fatxi laa maxal lah min alcraab wlhaa damiir mutaصil mabniy calى dami fi maxali naصbin smi ina waa ismkii ina maalka waa ka nasbisan yahi damiirkaas maxalka waa ka nasbisan yahi laduu allaamu laamulibtidaa iska dhig allaamu laamulibtidaa aa la yidhaahdaa allaamu laamu ibtidaa duu khabaru ina ah, duu khabaru ina marfuucun biina ah, inadaasaa rafciday ilaa khabarka waa ay rafcidahay wa calaamatu rafci alwaaw waa asmaa khams wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can اdama liannaha min alasmaa اkhamsa maanaan fii xarfi man xaraka duu mudaaf cilmin mudaaf ilayhi maanta waysi daahira ah, ka muuji marka raabka waxaad tidhahdaa duu mdaa cilmin mdaafil majhuur wacalaamatu jari kasratu ظaahiraة fii aakhiri inii aniga ana aniga akuuka walaalkaa aan ahay uu yidhi nabi yuusuf isagoo banyaamiin la hadlaa inii aniga ana akuuka walaalkaa aan ahay inii ina xarfu tawkiidin waa nasbin inada isimkeedu marna isim daahiru noqona in allaaha afuuru firi marna damiiru noqona inii inii ana akuuka hadda fiiri inaba isimkeedu waa ya-da marka haddii lagu yidhi inadu isimkana waa nasbidaa khabarkana waa rafcidaa isimka inadu hadduu daahir noqdo waa aad ka muujina damada hadduu noqdo damiirna maxalkaad ka siini hadda fiiri inii inada isimkeedu waa ya-da waa damiir soo maaha maalka ka sii nasbadi maxalka ka sii inii ina xarfu tawkiidin wa nasrin tansibu اlisma wa tarfacu اlkhabara mabniyun cala fatxi la maxal lah min alcraab inii weli waxaa tira weliyaa-u damiiru mutasilun mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbin ismu ina yadaasa ismu ina yadaas a ismu ina yadaas ayaa ismu ina marka hadda waxaan fiiri ini ina xarfu tawkiida wanasbin tansib isma tarfacu lqabaana mabniyun calaa alfadxigan ka mid oo aw fadxadu ini nunta waa kasrisan tahay kasradana waa midii ya-mutakalimka ka horreysi kasrada ini nuunta saaran ya-mutakalim weligeedba sow kasra kama horrey jirin tii waayo amaa ina fadxadeeda meeshay ku qadaran mabniyun calaa fadxati muqadara waa inaan marka ayagu waa fadxisantay adaged waa qadarantay midaan saaran waa ya-da xarakadii ka horrey jirtay w waa kasradii ya-da ka horrey jirtay tanu maaha midii nuunta saarnaa jirtay ha u qaadan waay wlyaw damiiru mutasiru mabniyun calaa sukuuni fii maxali nasbin ismu ina ana damiiru faslina la yidhaha damiiru fasli waa iska xarab damiirulfasli damiirulfasli wuxuu kala dhex galaa sida badan mubtadaha iyo qabarka oo kale dhexdoodu galaa mubtadiha abarka wuxuu kaloo galaa mubtadaha iyo qabarka nawaasiqa jirta soo maaha nasakda nawaasiqda mubtadaha iyo qabarka nasakdaa saddexay ahaayeen kaana waa khawaatuha ina waa khawaatuha danna waa khawaatuha soo maahay hadda halkiiya ku jirta hadda sooma jeedin hadda ya-daan markii hore mubtaday aheed laakiin inaa gashoo nasakday sooma jeedin ah, ini inadu mubtaday gashay ah, mubtaday gashay markaasay nasakday marka mubtade iyo khabaray dhex gasha oo hadda mubtadeah amase asaalata mubtade ahaa jiroo la nasakay meeshaasay gashaa damiiru fasligu gala mubtadeiyo khabaru kala dhex gelaa hadduuba mubtadeye ama hadda mubtade maahane waa la nasakay asaalata mubtade ah hadda in nin yada ku jirta asalkeed mubtadu ahaa laakiin inaan ka gashay nasak oo ay maxalka ka nasbida soo ma jeedi ana maxaa lena marka ana damiiru faslin mabniyu calى sukun lahi maxal lahu min alcraabi lannahu xarfun waa xaraf aku maxalshaadku waa kana aku khabaru ina marfuuc وcalaamaة rafci alwaaw niyaabaة can اdm لأnnahu min aasmaaء الخamسة ma naba فيhi xarف can xaraka aku mdaaf kaafu damiir mتصil mabniy calى اfaتxi في maحal jari mdaaf ilayh marka hadda waa kana aku waa rafcisanta waa asmaa kamsa rafci caamilka rafciye waa ina qadarkeedi inadaasaa rafciday wuxuu ku yidhi shiiku fakulun mid kasta oo min fakullu smin isku idaafee fakullu smin isim kasta isimkoo minhaa asmaadaas ka mida fii haadihi اlamhilati miaaladan xaal uu ku sugan yahay isim kasta oo miaalladii aan soo sheegnay ku sugan isim kasta oo miaalladii aan soo sheegnay ku sugan fakullu smin isim kasta ismko minhaa asmaadaas ka mida fii haadihi اlamilati xaaluu ku sugan yahay marfuucun waa la goday mid kastoo asmaaulkamsada ka mida oo ku sugan misaaladan waa la goday wa calaamatu raqi godkiisa calaamada lagu garanaa alwaaw weye niyaabata wowdu xaalay naaib ka tahay can idama wamaa bacdaha waxa ka dambeeya asmaaulkamsada oo min adamiiri damiir ah oo lafdi maalin maalin lafdigeeda ah o lafdi cilmin cilmi lafdigeeda dhammaantood mudaaf ilayh wey waxaa ka dambeeya damaairta iyo maalin iyo cilmin iyo waxaas ka dambeeya waa wada mudaaf ilayh marka kii isi daahirana ka muuji jarkii kii damiirana maalka ka jir maxalka ka jir mudaaf ilayhiga hadduu damiirya hadduu ismlaah yahayna ka muuji waclan ogow allaha ku ogeysiiya maskaxdaada ha u furo ilaahay cilmigaan waclan ogow ana haadihi asmaa asmaadan asmaadan alkhamsata shanta laa tucrabu lama icraabo haada alicraaba icraabkan ilaa bishuruudin shuruuda lagu icraaba asmaa lkhamsa marka lagu leeyahay xaalatu rafco wow a lagu rafciya xaalatu nasbana alif a lagu nasbiya xaalatuljarna ya a lagu jaraa marka lagu leeyahay ogow yay kaa lumin shuruud markii laga helo waa mar walba maaha waa shuruud laga helo Ah, shuruud caama iyo shuruud khaas u dhigi doona isaga kala qaadi doona shuruudda haddaan laga helin maya icraabkan ma la icraabayo wax kalaa la icraaba shuruuddan in laga helaa shardiya markaasuu wuxuu ku yidhi waclam ogow anna haadihi alasmaa asmaadan asmaadan alkhamsata shanta ah laa tucrabu lama icraabo haada alicraab icraabkan ilaa bishuruudin shuruud un baa lagu icraabaa haada raab ad leeda naayfaacilka tucrabu asmaadu u laabana ilaa bshuruudin wahaadihi shuruudu shuruudan minhaa shuruudaanu ka mid ahaaday maa shardi yushtaradu loo shardiyo fii kuli asmaada dhammaanteed wa minhaa shuruuduu ka mid ahaaday maa shardi yushtaradu loo shardiyo fii bacdi asmaada gelabteed shuruuddan laba loo qaybiyaa shuruud caama iyo shuruud khaas shuruud caama waxaa loola jeedaa anta isim isim kastoo kamida waa laga rabaa anta isima shuruud ka dhaxayda shuruudda shuruud caam ah iyo shuruud anta isim gabal kamida gaarku ah. shuruuddaasna shuruud khaasa layidhah marka shuruuddan maxaa loo qaybinaa shuruud caam ah oo anta isim isim kastoo kamida waa laga rabaa in laga helo iyo shuruud khaas oo maxaa loola jeedaa asmaada gabal kamida gaarku ah. ee lagama wada rabo وhaadihi shuruudu shuruudan minhaa shuruudu ka mid ahaaday maa shardi yushtaradu loo shardina fii kulihaa asmaada dhammaanteed shanta isimba waa laga rabaa isim kastoo shantooda ka mida waa in laga helo shuruuddaas maxaa laidhahdaa shuruud caam ah wa minhaa shuruudiyuu ka mid ahaaday maa shardi yushtaradu loo shardiyo fii bacdiha asmaada gobol ka mida shuruuddaasna maxaa la idhahdaa shuruud khaas haye ama shuruudu shuruuda allatii shuruuda tushtaradu loo shardiyo fii jamiicihaa dhammaanteed fa arbacatu shuruudin waa afar shari afar shardi wey shuruudda ka dhaxayda shanta isim oo isim walba laga rabo oo caamka waa maxay waa afar waa afar shuruudda caamka aha la yidhaahda ama shuruudu shuruuda allatii shuruuda tushtaradu loo shardiyo fii jamiicihaa dhammaanteed fa arbacatun afar wey fa arbacatu shuruudin isku idaafe afar shardi alwlu shardiga ugu horeeya an takuuna asmaadana waa inay tahay mufradatan mid la kali yeelay mufrada waa inay tahay abuuka hal abba laga rabo akuuka hal walaa ah, xamuuka hal dumash fuuka ah, hal afa laga raba ah, duu maalin hal midoo maal u saaiiba hal qofoo maal leh waxaa la rabaa mufrad inay maxaa meeshaad ka baxay hadday musana noqoto iyo hadday jamc noqoto ma la raab raabka wow laguma rafciyo laguma rafciyo waxaa la rabaa inay tahay mufrad hal aabe hal walaal hal dumaashi hal hal af inay mufrad tusaydo hal shay waa inay tusaydo maxaa baxay markaas hadday laba tusaydo musane baabka musanahay aadi hadday jamc tusaydana jamcu taksiir hadday ku timaado suuraddiisna jamcu taksiiray aadeen hadday jamc suuraddii jamc mudkarsaalim ku timaadana wowaa lagu rafcinaao jamc mudkarsaalim baabkiisaa la marsiina isama noqon jamc mudkarsaalimi oo mulxaqaadiisay u noqone marka waxaa shardi u ah asmaadan dhammaan waa maxay an takuuna mufrada waa inay mufradata waa inay mufradata alwalu shardiga ugu horay an takuuna mufradatan mid la kala yaala waa inaad tahy waani shardiga labaad an takuuna waa inay noqoto mukabanatan mid la weyneeyey carabigu waa luqa cajaa'ib badan wuxuu leeyahay waxaa la yidhahdaa taskiir yarayn adiga haddeer niya soomaaliga ma laha taskiir laguma arko haddaan rabno nin yar inaan nidhaahno nin aan inta sheegnayn kadib yaraantii daba dhigayo nin yar aan leena carabiga saas maaha rajulun aan nina soo maaha lafdiga shaqalkiisa la bedela markaasuu nin yar noqona waxaa leedahay rujaylun nin yarow ah, ah, rujaylun nin yarow ah, nin yarow fiiri nin iska yar waa miskiin soo ma jeedin rujaylun ninyarow marka waa inaan la tasxiirin asmaadan marka lagu leeyahay wowaa lagu rafciyaa oo alifaa lagu nasbiya oo ya lagu jaraa waa inaan la tasxiirin waa in ay mukabare noqoto waa looga jeeda sideeda ku timaado yaan la taskiirin haddii la taskiiriyo ism mufrad oo caadi ay noqone xaraka la eraaba dama lagu rafcina abun waa la tasirino ubayun u noqona qaacidaa ku dhace markaas ale ubayun aabbayarow ukayun walaalyarow ah, walaalya ukayun waa ka baxe marka mufrad caadiyahay noqone xaraka lexdaabaa damaa lagu rafcina ah, dawna lagu rafcina waa ka baxayda baabka shardi marka waxaa ah markaa wowda lagu rafcina an takuna mukabara waa in mid la weyneeyey ate weyneynta waxaa loola jeeda waa inaan la taskiirin waa shardiga labaad wahali shardiga saddexaad an takuuna mudaafa waa inay tahay mid la idaafeeyey haddii waa in la idaafeeyo mudaafuley ka dambeeyo ismaadan marka wow lagu rafcina alif lagu nasbina ya lagu jaraa waa in mudaafuley ka dambeeyo ayadu waa inay idaafaysan tahay waa inay mudaaf ayadu noqoto mudaafuleyya ka dambeeya marka ayadu waa inay mudaaf tahay abuka il abu waa mudaaf kaafta mudaafuley akuuka Ah, akudu waa mdaaf kaasa mdaaf iley saasaa lagu wada waa shar haddii daafada laga daayo abun akun xamun kadaaka wahnun ism mfrado xadiy noqone ah, ism mfrada soo dama laguma rafci jirin ism mfradahay noqone haddii laga daayo idaafada abun akun xamun famun miintii aba loo soo celaa kara ah, miintiisi aba la siinaaba marka asmaa mfrad caadihay noqone damaa lagu rafcina lagu rafcima markaas haddii idaafada laga daayo ee asmaada marka waawda lagu rafcina waa mar mudaafuleey ka dambeeyo mudaafuleeygu ama damiir ha noqdo ama ism daahir ha noqdo waraabi shardigaa areeya an takuuna idaafato idaafadeedu waa inay noqoto ligayri ya mutakalim ya mutakalim waxaan ahayn waa in loo idaafiyo akuuka akuu maal waxaa wey akuuka akuu zaydin xamuuki waa in waxaan yaa mutakalim ahayn loo idaafeeyo haddii yaa mutakalim loo idaafeeyo ism mufrad ahay noqonee damaa lagu rafcina laakiin damada waa lagu qadara sidii loogu qadari jiray mufradka marka yaa mutakalim loo idaafeeyo hadda ulaamun soo ism mufrada ma ahayn haddii yaa mutakalim loo idaafeeyo waxaa laleeyahay ulaamiin waa lagu qadara calaa maa qabla yaa mutakalim soo maaha siday noqone abi fiir abi aniga abahay akhi walaalkay xami fiir marka haddii yaa mutakalim loo idaafeeyo ism mfrada oo yaa mutkalm loo idaafey lama noqona raab damaa lagu rafcina laakiin calaa maa qabla ya mutkalma lagu qadara gulaamiyay lamid noqona ma la fahmay alna fahamsiiye waayahay shuruudii u ixtiraas ka samayna shuruudii uu ixtiraazina ixtiraas waxaa la idhaha shardigan marka la sheegaya waxbaa la iska ilaalina ixtiraas waa waxaan hadda idiin sheeg sheegaya fiiri faqaraja waxaa baxay uu ku yidhi bishtiraain ifraadi ifraadka la shardintiisa markaan leenahay waa inay mufrada noqoto oo aan mufradka shardi ka dhigayno waxaa baxay oon ka ictiraasaynaa maalow kaanad hadday noqoto musanaatan mid la labeeyey ow majmuucatan mid la jamciyey jamca mudakarin mudakar jamciis ow jamca tagsiirin ama jamcu tagsiir taasaa baxay ah, mufrad waa inay noqoto amin waxaa baxay hadday noqoto musane ama ay noqoto jam jamcaas laba ku kala imaan karaa jamcu taksiir iyo jamcudkamsaalim suuradiisa ah. taasaa ka baxday meesha taasaa baxday faqaraja waxaa baxay biishtiraadin ifraad ifraadka la shardintiisa maa low kaanad hadday noqoto asmaadaa muhanaatan mid la tasniyeeyey ow majmuucatan mid la jamciyey jamca mudakerin mudaker jamciis ow jamca taksiirin jamcu taksiir fa inahaa asmaadan low kaanad hadday noqoto jaamca tagsiirin jamcu tagsiir ucribat asmaadan waxa la exraaba bilxarakaati daahira xarakaad ka muuqata la exraaba sidii jamcu tagsiirka dama loogu rafci jiray dama lagu rafcina iyaga xaragka la exraaba waxaa lagu nasbina fadxo waa jerkana waxa weeyaan waxaa lagu jerayaa kasro ayago ilaa waa munsarifa jamcu tagsiir munsarif weeye taquul waxaa leedahay alaabbaau aabbayaalku yurabuuna waa tarbiyaynayana waa dhisayaan abnaahum wiilashooda alaabbaau abun jamcu tagsiira laga dhigay aabbaa waa mubtade xataa damaa lagu rafcina soo jamcu tagsiir dama laguma rafcin jirin khalaas alaabbaau aabbayaalku yurabuuna waa afcaal khams afcaal khamsa wey ficil mudaaricood uu la xayrsaday wey waa uljamaaca abnaacna waa mafcuulkii alaabaau mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akiri lnnahu jacu tafsiir ma jacu tafsiir jacu tafsir jacu tafsiirtoo dama laguma rafci jirin waa kanaa fiir yurabuuna ficl mudaaric marfuucu litajarudi min anaasib waljaazi wa calaamatu rafci hubuut nuun calaamatu rafciisi waa hubuut nuun low afcaal hamse lannahu min alafcaal hamsa ma naba fi xarfi man xaraka wanuun wanuun ma jirto meeshaan waxaa tidhaahdaa calaamatu rafcihi hubuut nuun lannahu min afcaal hamsa ma naba fi xarfi man xaraka wa waaw ljamaacati damiir mutaصil mabniy calى sukuni fi maxali rafcin aacil waaba faacilkii dhamaa abnaaءa mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akiri abnaaءa mudaaf walhaw damiiru mutaصil mabniy calى dami fi maxali jari mudaaf iley wlmimu calaama jamci dukuur hadda maxalshaahidku waa halke alaabaa waa asmaadiioo jamcu tafsiir noqoto ah, jamcu tafsiir hadday noqoto maxaa lagu rafcinaa damu damaa lagu rafcina wa taqul waxaa leedahay ikhwaanuka fiir akuuka awel mufrad hor mogtay jamcu tafsiiru noqo ikhwaanuka walaalahaa yaduka waa gacantaadii allatii waa gacanta tafdishu bihaa aad wax ku qabsaydo waa walaalahaagii gacan la-aan ilaasho gacantaada waa la ilaashadaaye walaalaha ilaasho ikhwaanuka walaalahaa yaduka waa gacantaadii gacantaadi wey allatii waa gacanta tabdishu bihaa ad wax ku qabsanaydo ikhwaanu mubtado marfuuc bilibtidaa wa calaamatu damatu daahiratu shaakilin lanna jamcu tagsiir jamcu tagsiiru noqda soo maaha damaku rafci ikhwaanu mudaaf waalkaafu damiiru muttaصilu mabniin cala alfatxi fi maxali jari mudaaf ilayh ydu abr mbtd maruu bmbtd calaamaة dmt daahiraة i akr لأnhu ism mfrad ydu mdaa kaaf mdaafilay mabni al aتx في maal jar lasoo gaar saawaa loo raaba damiirka ydu mdaa kaaf mdaafilay mabni al aتx في maal jar xoogaana waa la dheereeya si loo fahmo ydu mdaa kaaf damiir mتصil mabniy al aتx في maal jar mdaaf ilay alati sm mوsuuli صifaة ydi mabniy calى sukuni في maal ydu waaba godanta sooma jeeda waa godanta mabniin calى sukuni fii maxali rafcin ad leed tabdishu ficlu mudaaric marfuucu litajarudihi min annaasibi wاljazimi wa calaamatu rafcihi damatu daahiraة fii akidi wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuba taqdiiru anta ficl mudaaricoo taa lagu bilowday oo mufrad mudakara lagula khidaaba wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuba taqdiiru anta adigaa wax ku qabsana bihaa albaa xarfu jari mabniin cala اlkasri laa maxalla min alcraab haa damiiru muttaصil mabniyin cala sukuni fi maxali jarin bilba aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bitabdishu ficilkan ku tacaluji hadeer ism mawsuul ba warkiis haddii lasoo qaado ism mawsuul muxuu nooga baahan yaha laba shay silo iyo caaid silo iyo caa'idu naga raba siladii waa jumlada waa ficliga faacilka taqdishu caaidkiina waa haadaas wey marka waxay leedahay wاljumlaةu min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli jarmajruurka mafcuul ah wاljumlaةu min alficli wاlfaacil wاlmajruuri laa maxala laha min alcraab lannaha silaة اmawsuul jumlooyinka toddobadaha maxalka xraabka kulahayn ka midta jumlada silata silada dhacda oo ismawsuulka ka dambayda jumladaasi maxay ka mid tahay toddobada jumlo oo aan maxalka wax icraaba ku lahayn toddobadaasay ka mid tahay wاljumlaةu min alficli wاlfaacil laa maxala min alcraab lannahaa silaة اmawsuul wاlcaa'id ilى اmawsuuli adamiir اmajruur bilba damiirkan oo ba'da lagu jira bihaa damiirkaas caaidki damiirkaas caaidki waay damiirkaas caaidki maxalu shaahidkaan ka rabnaa waa ikhwaanu tafsiiri jamu tafsiiru noqday khalaas xaraka la ecraabi sooma jeedid wa qaala allahu tacaala ilaahu wuxuu yidhi aabbaa'ukum aabbayaalkiin wa abnaa'ukum carruurta aada dhasheen laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nafca aabbaa'u mubtadaw marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akiri aabbaa'u mudaaf wاlkaafu damiiru mutaصil mabniin calى dami fi maxali jari mudaaf ilayh wlmiimu calaamati jamci duko وabnaa alwaaw xarف caطin abnaaء macduuف calى aabaa wاlmacduufu calى marfuuci marfuuc وcalaamaةu rafci damatu daahiraة fi akiri abnaaء mudaaf wاlkaafu damiiru mutaصil mabniyin calى dami fi maxali jarin mudaafu ilayhi wlmiimu calaamati jamci dukuur mubtadaha kabarkiisii laa tadruuna jumladaas wey maxalshahidka hadda halkan loo keenay waa maxe abun markii lagulahaa lowaa lagu rafcinaa waa markay tahay mufrad oo la yidhaha abuuka mufrad hadda jamcay noqotay jamcuna waa jamcu tafsiir aaba waxaa la yidhaha aabaukum jamcu tafsiiray noqoto soo maaha jamcu tafsiir maxaa lagu rafci jiray damo ayadiyaa lagu rafciyey marka ismaadan marka wow lagu rafcina markay mufrad ee jamcu tagsir haday noqoto sidii jamcu tagsira loo ixraaba damaa lagu rafcina inamaa wax kale maahan almu'minuuna muminiintu ikhwaatoon walaalo weeye ina horta maxay camal fali jirta yaa sheegi kara tansibu isma tarfacu lkhabara marka ay sidaas tahay oo ay isimna nasbaydo khabarna rafcaydo shardi waxaa ah inaysan maa la xariirsan <laughs> waa inaysan maal la xidhiidhsan soo ma jeedin hadday maal la xidhiidhsato wa waslu maa bidilxuruufi mubtilu icmaal aha waqad yubaqa alcamalu ibiraina maal camalkii ay ka baabi'ina maada ha maadan oo innada ka dambayda magaceeda kaafatuna laidhaha innaday camalkii ka kaafinaysa magaceeda waxaa laydhaha maadan innada ka dambayda kaafa camalfalkiiyay ka kaafinaysa ma camalfalayda innadu Ah, waa sida badane marmarna inay camalfasho baa dhacdahay marka waxaa leedahay inada maanta camalfalki waa laga kaasiyey inada waa makfuufa waa midii la kaasiyey maaduna waa kaafa marka haddaan rabno markaa soo gaaba waxaa leenaha inamaa kaafatun waa makfuufa ama sidaa kala qaad waaa le ina makfuufatun can ilcamal camalkii waa laga kaasiyey ma camal fali karto maana kaafatun waa midii camalka ka kaafiday inada marka inadii lama arko maanta isma naصbi karto khabarna ma radci karto inadu waa makfuufatun waa mid laga kaafiyey camalkii camalkii waa loo diiday waa laga hor istaagay hal xabana ma camal fali karta maanta waa laga hor istaagay yaa ka hor istaagay maadan magaceed kaafa waa midii ka kaafiday camalka marka inamaa ina makfuufatun can camal maana kaafatun waa xaraf mamnuun cala sukun la maal min اlعraab iska soo gaabay inamaa ina مكفوفة عن ما كافة عن الحمد مبنية على سكون لا محل من العرب المؤمنون مبتدون مرك وحي كده يموت اول بقى انما مرت مبتدس عن الفرج مرك عمل فل ما انت لما كان مبتدا اسك عادي اسك عرابه مبتدا ما انت واحنا صغير ولا ولا الا انادي ولا كافي عملكي فلا كافي المؤمنون مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع الواو نيابه عن الضمه لانه جمع مذكر صالح jamcusaalim so jamcusaalim wawligu ma rafcin jirin mubtada waayo jamcusaalim hadda waxaa lagu dhihi doonaa maxaa loo rafciyey waaa leedaha waa mub waxaad leedahay waa mubtade maxaa wow loogu rafciyey waa jamcu tamsaalim su-aalaha kala garo ha isku qalbi almuminuuna maxaa loo rafciyey waa mubtade maxaa calaamatu rafca wow looga dhigay waa jamcu tamsaalim almuminuuna mubtada marfuucu bilibtidaai wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can idama lnahu jamcu mudakari saalim raabtayda kugu jirtaa labaduba ma ujeeda almuminuuna mubtada marfuucu bilibtidaa'iya lagu godo wa calaamatu rafci alwaaw awow la wark lnahu jamcu mudakar saalim ma naafixatan an xaraka waay wa nuunu ciwadun can tawiili fi ismi mufradi ikhwatun khabaru mubtaday marfuucu bilmubtaday wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhir maxaa sheedku waa ikhwatu maanta ikhwatun hadda fiiri waa rafcisanta calaamatu rafciya dama laga dhigay maxaa dhacay waa jaku tafsiir ah. markii lagu dhahayay asmaaukamsadana wowaa lagu rafciyaa waa maray mufrado ahed eh. inay mufrad taa shardi ah eh. hadda mufrad ma jamcu tagsiiray noqoto marka jamcu tagsiir hadday noqoto jamcu tagsiir wixii la icraab jira la icraaba fa asbaxtum waxaad noqoteen uu ilaah yidhi binicmatihi bisababi nicmatihi ilaahay nimcadiisa sababteed uu idin namceeyey ikhwaanan walaalaad noqoteen u ilaah yidhi marka hore ood gaalo ahayde waa isnadcayde qabiilaad isku dilayde hadda waa isjeceshihiin nicmat اlislaam waliimaan ayaa ilaahay idinsay nimcadaas ah sababteedaad walaala ku noqoteen faasbaxtum waxaad noqoteen binicmati bisababi nicmati ilaahi nimcadiisa sababteed ikhwaanan walaalaad noqoteen alfaaw calaa xasay maa qablaha wixii ka horreeya loo fiirinaa iska dhe iska sooba gaabi alfaa calaa xasay maa qablaha asbaxtum asbaxa ficlu maadin naaqis yarfacu اsma wayansibu khabra mabniyin calى sukuni litisaali bidamiiri rafci mutaxarik laa maxal min اcraab wataau ismu asbaxa ad leeda ismu asbaxa ismu asbaxa mabniy calى dami fii maxali rafcin wlmimu calaamati jamci dukuur binicmati alba xarfu jarin nicmati ism majruur bilba wacalaamatu jari kasratu daahiraة fi akhiri aljar wاlmajruur mutacaliq basbaxa asbaxa ku tacaluji basbaxa dhe nicmati mudaaf heedu waa mudaaf ilayhi nicmati mudaaf wlhaa damiir mutaصil mabniy calى اkasri fi maxali jari mudaaf ilayhi ikhwaana khabru asbaxa mansuub wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri asbaxa waxay ka mid ahed mogta akhawaatu kaana ay ka mid ahed markaasaan alfa calaa xasab maa qablaha asbaxa ficl maadi naaqis yarfacu ism wayansibu khabara haye waa mabni cala sukuuni litisaali bidamiir rafci mutaxarik laa maxal la min alraab wataw damiir mutaصil mabniy cala dami fii maxali rafcin ismu asbaxa waa isimkii asbaxa taadaas waa isimkii asbaxa markaasaan leenahay walmiimu calaamatu jamci dukuur binicmatina maxaanu iraabnay albاء xرفu jri بنicمة albاء xرفu jri نicمة اسم مجrور بالbاء وcalaamaةu jri kasرة ظاahiرة في akhر jaar majruurkan xaan ku samayn الjاar والmajrوur متacaliqaani بأصبح نicمaةi mضاaf heeda danan la soo gaabayna نicmati mdaaf ilaa mdaaf ilay mabniy al kasri fi maal jir waa mdaaf ilay ee markaa maraan dheeraynayna si loo fahmo waxaan leenahay nicmati mdaaf walhaa damiir muttasil waxaan rabnaa inaan kala fahno damiir mutasila iyo mid munfasil in la kala fahmanayo kaasaan lena walhaa damiiru mutasil mabniyun cala lkasri fii maxali jari mudaaf ileyh waxaa maxalka looga jira waa mudaaf ileyh hmm. ikhwaana khabaru asbaxa mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aqri fiili hadda halkaan mar ikhwaanan jamcay noqotay jamcu tagsiiray noqotay maxaa calaamatu nasbeedu noqday marka wuxuu noqday fatxo ah, xaraf waa ka tagtay markii lagu lahaa asmaa khamsada xaalatu rafca wowa lagu rafcina xaalatu nasbana alif xaalatu jarna ya waa markay mufradata hadda jamcu taksiiray noqon taas waa ogaani marka walow kaana ya xaalana ku banaan waana la tacaluji karaa jaar majruurka hmm. jaar majruurka waana la tacaluji karaa aniga hadda midkaan haya i tacalujin soo ma jeed marka labadoodaba haddii la xaleeyana banaan haddii la tacalujiyana banaana la idhaahdaa walow kaanad hadday noqoto asmaaulkhamsadii musanaata mid la tasniyeeyey hadday noqoto ucuribad waxaa la icraaba icraabalmusana musanaha icraabkiisa la icraaba asmaadan inay mufrado noqotaa la rabo maxaa baxay hadday jamac noqoto iyo hadday musano noqoto hadday jamac noqoto waa soo arag hadday noqoto musanana waa kanaan walow kaanad asmaadanu hadday noqoto musanaatan mid la tasniyeeyey ucribad waxaa la raaba icraab almusana musanaha icraabkiisiyaa la raaba bilalifi ayaa la raabaa ka bedel ah, icraab almusana bilalif la raaba rafcan waqta rafcin wabilya ayaa la raaba nasban waqta nasbin wajaran waqta jari ah, asmaadan haddii la tasniyeeyo alif ayaa la exraaba oo lagu rafcina calaamatu rafcidu alifay noqon sida musanada alif loogu rafciyo haddii asmaadan la tasniyeeyo xaalatul nasba iyo xaalatuljarna y ya aana lagu nasbinaa ya aana lagu jaraa ya-aa lagu nasbinaa ya aana lagu jaraa wasayaati waan imaan doonaa bayaanu musana caddayntiis waa noo soo socota musanaha in lagu rafciyo alif yana lagu nasbiyo yana lagu jaro cadayntiis waa soo socota lama gaarin qariiban mardhow noo imaana taqul waxaa leedahay abawaaka labadaadii waali haisku dhihin labadaadi aabba qof laba aabale ma jiro abawaaka baabkitaab wa taqliib taqliib aabbiyaa la qallibay sidaas darteeda mulxaqaada aan ku darayna musanaha maaha musane mulxaqaadan ku darayna waxaan leenahay abawaaka labadaadii waali rabbayaaka waa ku tarbiyeeya abawaa mubtada marfuucu bilibtidaa waa mubtade abawaa mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafcihi alalifu niyaabatan can idama liannahu mulxaqun bilmusana musanahu aa la haleeshiyaa musana maahane musanahaa la haleeshiyaa musanaha la haleeshiyaa waxaa leeda abawaa mubtadaw marfuucu bilibtida calaamatu rafcihi alalifu aad leedahay niyaabatan can idama liannahu mulxaqu bilmusana aba waa mudaa wlkaafu damiiru mutaصil mabniin calى اfatxi fi maxal jari mudaaf ilayh rabaya rabaya ficlu maadi mabniin calى fatxi la maxal min اraab wlalifu damiiru mutasilu mabniin calى sukuni fi maxali rafcin faacil waa faacilkii rabaya aliftaasaa faacilkiya kaafta waa mafcuul bihigi wlkaafu damiiru mutaصil mabniin calى اfatxi fi maxali naصbin mafcuul bihi maxalshaadku halkee abawaa wey abawaag abuntii markii la tasniyeeyey ma lagu rafcinaayo wow mar haddii la tasniyeeyey wixii musane lagu rafcin jiray aa lagu rafciy musanaha xaalatu rafci alifsa laguma rafciyo abawaaka waa la tasniyey alifaa lagu rafciyey ha ka baxeen baabkii asmaa lkhamsa wa taquulu waxay leedahay ta'adab edab qaado oo edab yeelo fii xadrati abaweyka labadaada waalid meeshay joogaan ta'adab edab yeelo fii xadrati abaweyka labadaada waalid meeshay joogaan ta'adab ficlu amrin mabniyun calaa sukuuni laa maxala loo min ixraab wa faacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiru anta ah, idrib ay la mid tahay waa ficlu amar oo mufrad mudakara lagula khidaaba ta'adab adigu edab yeelo ah. تأdى فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإحراب وفاaعلهu ضمير مستر وجوبا تقدير أنت adguba edب yeel saasaa loola jeeda في xرة في حرف jر مبني على سكون لا محل من احرام xرة اسم مجrور بفي وعلامة jر كسرة ظاaهرة في آخره الجار والمجrور متعلقان بتأdب xرة مضاaف أdwey مضاaف إليه مجrور ومضاaف إليه waa مجrور مجrور بالمضاaف xaرة مضاaف أbwey مضاaف إليه مجrور بالمضاaف وعaلاaمة jrه الyاء نياaبة عن الكسرة لأنه ملحق بالمثنى mنhiy lmid mنhiyu lmid أbwey haddana مضاaف والكاaf مضاaف إليه مبني على الفتح في محل jr iskaba soo gaab ama waxaa tii أbwey مضاaف والكاaf ضمير متصل مبني على الفتح في محل jr مضاaف إليه وqاaل الlahu taعaaلى ilah wuxuu yidhi وraفaca نabi yuuسف waa kor yeelay abaweyhi labadiisii waalid calى اcarشhi sariirtu usoo kor yeelay وraفaca alwaaw calىa xasay maa qablaha raفaca فicl maadi mabniy calى الفaتحi la maxل lah min الإعrاab وفاacilhu ضamiir mstatiru jawaaزan tqdir huwa yacuud calى yuسف abawey mafcuul bihi raفaca waa mafcuul bihigi xaalatu naصbu joogaa yaa lagu nasbina maxaa yeel mulxaqaadi jamcu mulxaqaadi musanuu ka mid mulxaqaadi uu ka mid abaweyn mafcuul bihi mansuubun birafaca wa calaamatu nasbi alyaa-u niyaabatan can اlfatxa liannahu mulxaqu bilmusanaa abawey mudaaf lhaa damiir mutaصil mabniyn cala kasri fi maxali jarin mudaaf ilayhi calى اcarشhi calى xarfi jari mabniyn calى sukun la maxala min اcraab alcarشhi ism majruur bcalى wcalaamaةu jari kasraةu ظaahiraة fi akhiri aljar wاlmajruur mutacaliqaani birafc faaslixuu hagaajiya bayna aqaweykum labadiina walaalaha dhexdooda hagaajiya faaslixuu hagaajiya bayna aqaweykum labadiina walaalaha dhexdooda faaslixuu alfaa faa lfasixatiya la yidhaah liannaha afsaxat can jawaabi sharطi muqadarin taqdiiruhu idaa carabtum quwaة اmؤminiina وaradtum bayaana ma huwa laazimu lakum min maya maya soo gaabi warkaas dheer maanta looma baahne waxaa tidhaa alfa bixasab ma qabla iska dhiba warkaas dheer maanta maantiisi maaha alfa calىa xasabi maa qablahaa aslixuu waa ficlu amr ficlu amr wey aslixuu ficlu amrin mabniyun alaa xadfi nuuni mabniyun alaa xadfi nuuni mabniy al xadfi nuuni laa maxala min alraab wa waawl jamaacati faacil mabniy cala sukuuni fi maxal rafcin bayna darfu makaanin mansuubun calaa darfiyati makaaniyati calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akiri wa darfun mutacaliqun biaslixu bayna mudaaf akawey